fasalkan musanifkuna halkan uu ku sheegayo alqisma ku saabsan wax kala qaybinta sida marka wax la kala qaybinayo iyo qaabka wax loo kala qaybinayo iyo axkaamteeda oo iyaduna markaa masaa'il fara badani ay soo hoos gasho in markaa kooban ayuu sheekhu tilmaamay oo wuxuu yidhi wayaftaqir lqaasimu kii dadka wax u kala qaybinayey wuxuu u baahan yahay ilaa sabci sharaaia toddoba shuruudood baa loo dhigaya alslaamu ninka dadka wax qaybinaya waa inuu muslim yahay wاlbuluuqu qaangaarhkiibaa la shardinayaa qofku waa inuu qaangaar yahay wاlcaqlu garaadkiibaa loo shardeeya wاlxuriyatu xornimona waa loo shardiyo addoonkii qismada isagu markaa tawalii maayo wاdukuuratu labnimo ayaa loo shardiya oo dumarkii iyaguna qismada ma tawaliyaan yani waxa weeye wax ma qaybiyaan haddii aan dadku aanay ku raali noqon laakiin wilaaye malaha laha waalcadaalatu cadaalad baa loo shardiyaa qofkii marka shuruuddani waa cidii uu dirayey xaakimku ee uu dadka wax u qaybi odhanayey ayaa shuruudan loo dhigaya cadaalad baa loo shardiyaa in uu yahay qof marka toosan oo quman walxisaabu waxaa kaloo loo shardiyayaa inuu yahay qof xisaabta garanaya oo wax qaybintii dee xisaabtii cilmigii xisaabta ayay u baahantay fain taraadayaa hadday ku raali noqdaan ashariikaani labadii wax wada lahaayee wax loo qaybinayay biman qof hadday ku raali noqdaan yaqsimu baynahumaa u qaybiya iyaga lam yaftaqir uma baahna ama lam yaftaqir uma baahna kaa markaa qaasimka ihi ilaa daalika ama waxaad tidhahdaa lam yuftaqar looma baahna ila daalika shuruudani markii xaakimku uu qof magacaabayu odhanaya qaybi ama waxaan ku markaa xil saaray dadkii wax loo qaybinaya inaad qaybiso toddobadaa shardi baynu u baahanaynaa laakiin haddii laba qof ay ku heshiiyaan hebelow inoo qaybi ama heblaayo inoo gabadh baabay ku heshiiyeen inay u kala qaybiso way u qaybisay dee iyagaa markaa qaybiyo ka dhigtay waa caadi weeye qof markaa aan caadilba ahaynoo yani aan toosnayn caadil ahayn waxaynu gula jeedaa qof aan qumanaynoo diin ahaan aan u toosnayn hadii ay ku heshiiyaan o hebelow noo qaybi hebelow noo qaybi anigiyo ninkan waxaanaan wada leenahay oo uu qaybiyo qismadii sidaa way iskaga asixiyo iyagaa ku raali noqday laakiin qofka uu xaakimku magacaabayo ee uu u xil saarayo dadkii wax qaybsanaya inuu u qaybiyo kaasaa markaa shuruudan laga doonaya fain taraadayaa ashariikaani buu yihi fain taraada ashariikaani ayay de sida maaragtay fasiix ayay ahayd fain taraadayaa ashariikaanina waa luqo jirto oo in alifkii taniyada iyo faacilkii la jamciyo oo ismi daahira ah waa jirta oo loo yaqaano luqatu ya akaluuni lbaraakiif bay odhan jireen qolada maarata culamada naxwu markaa tiibuu sheekhu halkan uu ku socday wuxuu yidhi wain kaana fi lqismati taqwiimun waxaan la qaybinayo haddaba haddii uu hadday qiimayni ku jirto wax la qiimaynaya hadduu ku jiro waxna waa wax sidiisun loo qaybinaya sida lacagtii oo kale waxna wax qiimayn u baahan sida haddii gurya la qaybinayo haddii adhig la qaybinayo wixii lamidka ahaa wain kaana fi lqismati qaybinta hadduu ku jiro taqwiimun qiimayni hadday la socoto in la qiimeeyo loo baahan yahay lam yuqtasar lagu kaaftoomi maayo fiihi fi taqwiimi qaybinta qiimaynta markii la joogo calaa aqala min inayni laba wax ka yar eeg qaybiyuhu hal qofuu noqon karaya qofkan dadka waxu qaybinayaa hal qofuu noqon karaa laakiin markii ay qiimayni meeshii soo gasho kan waa la qiimeeyo gurigan la qiimeeyo qiimayntaasi waxaa loo baahan yahay laba qof oo qiimeeya laba qof oo qiimeeya ayaa loo baahan yahay hal qof kuma fillo oo meesha nooc markhaatiya ayaa ku jira baa la yidhi sidaa daraaddeed laba ayay taqwiimkii ama qiimayntii laba qof bay u baahantah waidaa dacaa hadduu u yeedho axadu shariikayni labadii wax wada lahaa midkood shariikahu kii ay wax wada lahaayeen hadduu u yeedho ilaa qismati maa wax in loo qaybiyo hadduu ugu baaqo laa darara fiihi aan dhibaata ku sugnayn qaybintiisa lazima alaakhara kii kale waxaa ku waajib ah ijaabatu inuu ka yeelo labadii qofee wax wada lahaa hadduu mid yidhaahdo niyo halaynoo qaybiyo ha laynoo qaybiyo wixii markaynu eegnana wixii baa wax qaybsamayo oo marka la qaybiyo dee waxa weeye nafcigii iyo waxtarkii sidii ulahaanaya oo aanay dhibaata ku jirin in la qaybiyo hadday sidaa tahay kii kale xaq uma laha inuu yidhahdo may anigu ma ogoley la qaybiyo haddaad doonayso de cidba ka iibi kale oo shariigila noqoto laakiin ma yeelayo in waxaan laynoo qaybiyo inuu yidhaahdo xaq uma laha hadduu yidhaahdo is-adkeeyana qaadigu wuu ku qasbayaa waa la qaybin wixii isagoo markaa ku sandulaysan mar haddii waxaan qaybintiisu aanay dhib ku keenayn dhib ku keenayn waxaynu ujeednaa yacni wixii mid waliba qaybtii oo helay ku manaaficsan karayaayo wuu iskaga intifaaci karayaa weliba manfacadii markii horeba uu ku qabay oo kale un haddii maalan ay meesha wada deganaayeen oo meeshu meel weyn ay tahay oo haddii la qaybiyo mid waliba qaybtiisa degi karayo xaq u yeelan maayo inuu is-adkeeyu yidhaahdo may lama qaybinayo waa la qaybinayo waidaa dacaa hadduu ku baaqo axadu shariikayni labadii wax wada lahaa midkood shariikow kii kale ugu baaqo ilaa qismati maa laa darara fiih in loo qaybiyo wax aan dhibaata ku sugnayn qaybintiisa lazimal aakhara kii kale waxaa ku waajiba ijaabatuhu inuu markaa yeelo marka ma ku baxay wixii haddii la qaybiyo dhibaata imanaysa suuli wada leeyihiin hal suuli oo iska kooban bada deetana mid baa yidhaha laynoo qaybiyo sidan kusii wada jiri kari mayne ha laynoo qaybiyo buu yidhi isma fahmaynin kii kalena wuxu maxaa la qaybin ma meeshan qoobadda ah. xaakimkii marka marka laysula tago wuxuu warkiisa qaadanayaa kan yidhi lama qaybinaya meesha kan waxaa la odhanaya haddaanad adigu meeshan rabin dee iibiyo cid kaa iibsata raadi qaybtaada oo ninkan markaa shuraka la noqoto lakin meeshan haddii la qaybiyo laba suuli ma noqonayso waxaan haddii la qaybiyo laba suuli ma kala ma noqon karto marka mar haddaanay noqonaynin laba suuli aanay noqonaynin meeshani ma qaybsamaysa wey faslun fasalkanna wuxuu ka hadlayaa kolkii markaa dacwaddii la soo oogo oo inagii nidhi waxaa marka hore hadlaya mudaciga dacwad oogaha hadlaya kadib markuu dacwaddiisa dhammaystiyo doodiisa wixii uu markaa sheeganayey ayaa loo wareegayaa xaggii mudaca caleyga ama eedaysanaha maxaad leedahay baa la leeyahay kolkaa haduu yidhaahdo arintaa uu igu sheegtay waan inkirsanahayo ma ma qirsani markuu yidhaahdo iyaa lagu noqonayaa mudacigiio markhaati la weydiinaya hadaba wuxuu yidhi faslun waidaa kaana maca almudaci mudacigii waa kii markaa doo keenay dacwadda ninka kale soo dacweeyey dacweeyihii hadii uu haysto bayinatun markhaati haddii uu haysto markii la yidhi markhaati ma haysata u yidhaahdo haa markhaatiyaan haystaa samicaha alxaakimu markhaatigiisaasuu dhegaysan qaadigu xaakimku wuxuu dhegaysan bal hadda ninkaasi markhaatiyadiisii haddii markaa markhaatiyadii ay noqdaan kuwa dee looga qaateena oo rag markhaatigala ay noqdaan markhaatigiina ay furaan waxakama lahu wuxuu u xukumi mudacigii biha markhaatigiiba ugu xukumi mar la furay dadkii markhaatiga fureen dad markaa shuruudii oofsaday oo ka ay yihiin isagaa loo xukumaya wain lam takun lahu bayinatun ama wain lam lahu bayinatun haddii aanu markhaatiya haysanin ee uu yidhahdo waxba ma hayo labada iyadunba is ogeyn falqowlu qowlulmuddacaa warka meeshan ka soconaya waa wixii mudaca calayhiga ama eedaysanuhu uu yidhaahda uun maca yamiinihi isagoo la dhaarinayo kol haddaanu ninkani markhaatiya haysan kanunbaa lagu soo noqonoo markii uu kan yidhaahda hala ii dhaariyo ayaa la odhan dee dhaaro markuu dhaartana warkii isagu uu sheegay oo ah inaan waxba lagu lahayn ayuunbaa markaa la qaadan wain lam takun lahu bayinatu haddaanu markhaati haysan falqowlu qowlulmudacaa calayhi warka soconaya waa warkaa eedaysanaha ama muddaca calayhiga maca yemiinihi oo dhaartiisu ay la socoto isagoo yani dhaaranay fa ina kala cani lyamiin hadduu dhaartii ka gaabsado du dhaartii ka istaagu dhaaran waayo ruddat cala almuddaci dhaartii waxa lagu celin muddaciga oo dacweeyaha ah fa yaxlifu isagaa dhaaran wayastaxiqu wixii markaa uu sheeganayan uu yeelan marka markhaati ma haysaa mayma hayo ah la ii dhaariyo war ma dhaaranaysaa uu iska aamusay uu ama wuxuu ihi ma dhaaranayo nin kanaa lagu soo noqonaya markaasaa la leeyahay hadaba adigu dhaaro oo markaa madhabku ma qabo in nukuulka lagu xukumo nukuulku waa kan markuu dhaartii ka istaagay ka istaagiddaa uu dhaarta ka istaagay xukunku kuma dhacayo lama odhanayo khalaas mar hadda dhaaran weyday waa lagugu xukumay lama odhanayo madhabku taa ma qabo maxaa yeeley waxaynu u baahannahay ninkan aynu si aynu ugu xukunno wax aynu ku rajaxno inuu kani dhaaran waayo rajaxaad maaha wax lagu rajaxaa loo baahanaya markaa isagii baa la odhanaya haddaba dhaaro deetana dhaartaana maxaa la yidhahdaa alyamiin almarduuda dhaartan aynu marka dambe muddaciga ku soo celinay ila waynu soo celinay dhaarta waxaa lahaa muddaca calayga muddaca calaygu inuu dhaartay ahayd markuu dhaaran waayo baynu soo celin inu kan kale ku soo celinay taasaa waxaa la yidhahdaa alyamiin almarduuda waa dhaartii la soo celiyey ee muddaciga dib loogu soo celiyey iyaa la yidhaahda fayaxlifu markaa isagaa dhaaranoo wayastaxiqu uu mutaysan wixii uu sheeganayo waa loo xukumi waidaa tadaacayaa hadday labadii sheegtaan ay isku qabsadaan weeye shay-an wax hadday isku qabsadaan fii yadi axadihimaa mid uu gacanta uu ku hayo alaab mid midkood gacanta ku hayo iyay labadoodii sheegteenoo mid waliba yidhi anigaa leh fal qowlu warka la maqlayaa qowlu markaa markhaatina ma jiro weeye markhaatina lama hayo maxaa la yeeli fal qowlu qowlu saaxibilyadi warka la qaadanayaa waa ninka gacanta alaabta ku haya waxa uu sheego un biyamiinihi markii u dhaarto maqsuudku waxa weeye waxaa halkan inoo sheegayaa uun muddaciga iyo muddaca caleyga maxaynu ku garanayna waxaad ku garanaysaa alaabtan laysku haysto yaa gacanta ku haya uundhe yaa gacanta ku haya ka gacanta ku haya muddaca caleyhigii kan markaa isagu banaanka ka joogay alaabta inuu markaa gacanta ku dhigo ordayaana muxuu yahay waa muddacigii saad garan maysi de akaamtii muddo ig muddacalayna waa inagii sheegnay keebaa markhaati laga doonaya iyo keebaa la dhaarinaya haddii markhaatiya la waayo keebaa la qaadanaya tani tii un bay markaa waafaqsanta marka waidaa tadaacayaa shay-an hadday shay isku qabsadaan fii yaddi axadihima mid ahaan gacanta ugu jira falqowlu qowlu saaxibilyad warka la qaadanayaa waa ka markaa wixii gacanta ku haya yani isagaa muddaca calayhi mar haddaan markhaatiya jirin isagunbaa biyamiinihi la dhaarinoo warkiisa la qaadan isagaa muddaca calayhi noqonaya wain kaana fii aydiihiba hadday labaduba gacanta ku hayaan wax ay labaduba gacanta ku hayaan iyay isku qabsadeen anigaale iyo anigaale guri ay wada degan yihiin iyaa mid weliba kii ka leeya iga bax guriga anigaaleh kana wuxuu leey war anigaaleh adigu ka bax keebaa mudaciya keebaa se mudaca caleyhi waad ku dawaqi soo bal labadaa keebaa mudaciya keebaa se mudaca noqonaya waxaa la yidhi markaad wax kala xukumayso qadiyada ugu horeysa inaad fahanto loo baahan yahay waa inaad horta garata maxaa mudaciya yaa mudaciya yaase mudaca caleyhi haddaad labadaas isaga kaa dhex qasmaan wax alla waxaad gar soori kartaa ma jiro wax alla waxaad gar qaadi kartaa waa inaad horta garataa mudaci iyo mudaca caleyhi labada ka yihi marka mararka qaarkood bay kaa gadsoomaysaa ood garan waayeysaa war horta keebaad maaragtay dacwad oogaa keebaase eedaysanaa labadii nin mar walba waxa laga yaaba kan hadalka bilaabay khasab maaha inuu mar walba kan hadalka bilaabay uu markaa muddaa inuu maxkamad iska imaado yhahdo gurigeygiibuunan u haystaa baa laga yaaba marka adigu haddaad tirahdo kana mudacigiiyo kan hadalka bilaabaya mudacigiiyo de way kaa qaldamaysaa arrintu haddaba wixii gacanta ku wada hayaan ama ay gurigii kuba wada jiraan iskuna qabsadaan keebaa mudaciya keebaa se muddaa caleyhi la yidhi labada mid waliba waana mudaci waana muddaa caleyh xaaladdaa mid waliba waana mudaci mid walibana waa mudaca aleyh sidaa daraaddeed taxaalafaa taxaalafaada maanta waxaa loola jeedaa an yaxlifu kullu minhuma macno kalena waa le taxaalufka iyo buyuucda iyo meelaha lagu arko taxaalafaa ay xalafa kullu minhuma labada mid waliba wuu dhaaran maxaa yeelay mid marka markhaati hayaan me haddii jiraan markhaatiyada mar walba lagu xukumaya lakiin markhaatiye ma jiraan kor haddaanay jirin kan waxaa la odhan ku dhaaro inaanu isagu lahayn markaasuu ku dhaara inaanu isagu lahayn ka kalena waxaa la odhan ku dhaara inaanu kan kale lahayn eg mid hore midna kuma dhaaranayu isagu leeyahay waayo dee ilan mid walba waxaynu ka eegaynaa xaggii inuu mudda yahay mudda calayhiga ku dhaaran jiray waxaan lagu sheegtay inay inaanu inaanu jirin nafyiga ayuu ku dhaaran jiray kun doolar baa lagu sheegtay wallahi inaan laygu lahayn guriganaa lagu sheegto isagu u degan yahay wallahi inaanu ninkaa igu sheeganayaa lahayn ayuu ku dhaaranaya kuma dhaaranaya iska ilaa qaadiga tahay ha ku dhaarin inuu isagu leeyahay ku dhaara inaad adigu leedahay ha waxaad odhanaysaa ku dhaara inaanu lahayn ninkan kugu qabsanaya gurigee maaragtay sheegtay marka iminka mid waliba wuxuu ku dhaaran ka kale inaanu lahayn gurigani markii haddaba ay labadiiba hadday dhaartaan wajucila baynahumaa labadiiba dhaartaan de mar haddaad gacanta ku wada haysaan waad wada leedihiin unbaa la odhan wajucila baynahumaa gurigii markaa dhex baa laga dhigi wixii ay isku qabsadeen ee labaduba gacanta ay ku hayeen wax u dhaxa unbaa laga dhigi ama cumaamad midba dhinac haysto ayay isku qabsadeenoo waa taydii iyo waa taydii mid waliba dhinac ku dheganyi marka maxaad samaynaysaa maad kala goynaysaa waxaad leedahay waad wada leedihiin kol haddii jirin labadiiba ay dhaarteen waxaad leedahay waad wada yeelanaysaa waman xalafa kii ku dhaarta calaa ficli nafsihi fal isagu wax uu falay qofkii loo qabsaday adigaa falay isna maa falin uu leeyahay xalafa wuxuu ku dhaaran cala albati walqaci albati walqaci waa isku macno yani dhaar go-aanu dhaaran dhaarta go-aankii waa maxay waxaa lagu yidhi kun doolar baad iga qaadatay markaasuu yidhi kaamaan qaadan lama hayo muddaa la dhaarinayaayo waa kan dee waxbaad qaadatay laleeyahay muxuu odhanayaa wallaahi inaanan qaadan buu odhanaya wixii lagu sheegtay buu anfiyayaayo ficilkiisii wallaahi inaanan qaadan ma odhanayo wallaahi ma ogsooni inaan wax kaa qaaday taa laga kol haddii waxaan lagu sheegtay ficil uu yahay isagu uu sameeyo o adaa sameeyey wallaahi ma ogi laga yeeli maayo waxaa laleeyahy wallaahi maan wallaahi inaanan kaa qaadin wallaahi inaanan kaa amaahan saasuu odhanaya waman xalafa kii ku dhaarta calaa ficli nafsihi yani ay calaa nafyi ficli nafsihi wey ilan waa anfiyadii wuu anfiyayaa waayahay haddii markaa loo baahdo ibaatna oo mararka qaarkood baa ibaatka laftiisa lagu dhaartaayo waa ti aynu taxaalufki aanu lahayn buyucdiiyo meelahaasu ku yimaada taa lafteedana haddii ficilkiisu yahay wuu imanaya xalafa wuxuu ku dhaaran cala albati waalqaci dhaar go-aanahoo aan markaa waxa weeye nafyulcilmi ma ogi aan ahayn ee samayn ah ayuu ku dhaaran waman xalafa kii ku dhaaranaya calaa ficli hayrihi cid kale falkii fain kaana ihbaatan haddii waxaasi uu yahay wax la sugayo xalafa cala albati waalqaci isaguna go-aan ku dhaaran wain kaana nafyan haddii wax la anfiyayo uu yahayna xalafa calaa nafyi اlcilmi inaanu ogeyn buu ku dhaaran wuxuu markuu falkaagii yahay mar walba waa wallaahi maan samayn iyo wallaahi waan sameeyey waa labadaas marka uu yahay ficlulkhayr ficlulkhayr goormaad ku dhaaranaysaa waxaad tihi kun doolar buu iga qaatay markaasuu yidhi kamaan qaadan dhaaro baynu nidhi ma jiraana dhaaro waayo maxaynu samaynaynaa dhaartii waxaynu ku celinaynaa kan kale markaas inu adigu ku dhaaro muxuu ku dhaaran markaa isagu inuu ka qaatay marka waa bat wallaahi wuu iga qaatay kunkaa marka mar hadduu ibaat yahay dee wax aad ogeyd baad sheegaysaayo ninkani inuu sameeyey aad ogeyde mar haddaad ogeyd waa waa dhaar markaa go-aana haddii laakiin ay nafyi tahay waa inkiraad waana fal cid kale xaaladaa iyada ah inaanad ogeyn baad ku dhaara yani maalan qofbaa waxaa lagu qabsaday inuu arintaasi uu ka warqabo hebelba wuu og yahay baa inuu ninkaasi waxaa sameeyey adigiibaa lagu keeno inuu ninkaasi waxaa sameeyey ma ogtahay unbaa lagu odhanta ninkaasi waxaa miyuu sameeyey lagu odhan maayo maxaad odhan markaa may wallaahi ma ogin ninkaasi inuu arrintaas sameeyey gabar baa la qabsado waxaa la yidhi maalan waaba xaaskaygii aabbaheed baa isiiyey aabbaheedna maalan wuu oo wuu ii meheriyey markhaatiyadiina markhaatiyadii laftoodii way dhinteen iyadii baa markaa la soo qabanaya dee waxaa la odhanaya haye markaa ma oranayso waxay iyadu odhani wallaahi inaanan ogeyn aabbahay ninkaa meeluu iigu meheriyey maxaa yeelay falka maanta laysku haystaa iyada falkeedii maaha waa aabaheed falkiisii soo ma waa ficlulkhayr oy anfiyeyso iyadu leedahay warkaa ma ogi marka waxay ku dhaaran uun inaanay arintaa ka warqabin oonay waxba ka ogeyn taasaa markaa ku filan waman xalafa calaa ficli hayrihi qof kale falkii hadduu qofku ku dhaaranayo fain kaana ihbaatan sugid hadduu yahay xalafa cala albati waalqaci wuxuu ku dhaaran arintaa inaanu eh, inaanay jirin ama eh, afwan inay jirto waa isbaatki wuxuu ku dhaaran arintaas inay jirto wa in kaana nafyan haddii uu inkiraad yahayna xalafa calaa nafyi اlcilmi inaanu ogsoonayn ayuu ku dhaaranay faslun halkana waxaa lagaga waramayaa markhaatiga qofka gelayaa waa ayu walaa tuqbalu shahaadatu markhaatiga lagama aqbalo ilaa miman qof mooyaane ijtamacat fiihi ay isugu timid khamsu khisaalin shan arimood qof shan arimood kulmistay ayuunbaa markhaati gala alislaamu qof aan muslim ahayn markhaati ma noqdo wاlbuluuqu qof aan qaangaadhini isaguna markhaati ma noqdo wاlcaqlu qofkii maskax aanu xanuunsanayay markhaati ma galo wاlxuriyatu qofkii aan xorba ahayn addoonka ahaa isaguna markhaati ma galo wاlcadaalatu waa qofkii waa toosnaan qofkii aan toosnaynee diin ahaan aan u qumanayni isaguna markhaatiga ma galo haddaba cadaaladii ayuu inoo sii faahfaahiye wuxuu yidhi walilcadaalati khamsu sharaa'ia cadaaladdu iyo toosnaantu shan shardi bay u baahan tahay shan markii qofka laga helo ayuu qof toosan noqonaya kow an yakuuna mujtaniban lilkabaa'iri dembiyadii waaweynaa waa inuu kabad u ka dheeraado qof ka fogaada dembiyada waaweyn waa inuu yahay cid buu dilin wax ma xadin dembiyadaa waaweyn kabaairta loo yaqaano waa inuu qof ka dheeraadan yahay ayra musirin cala qaliili min asakaa'iri sidoo kale waa inaanu ahayn hayra musirin mid markaa joogteeyey oo ku adkaystay cala alqaliili wax yar oo min asakaa'iri dembiyadii yaryaraa ka mida dembiyadii yaryaraa laftoodana ma joogteeyo mid uu joogteeye walow haba yaraadabaeh dembi kamida ma joogteeye way ka dhacaan laakiin wuu ka toobad keenaa oo qofku dee khalad kama marhnaanayo de biyadii yareeraa qofka way ka dhacayaan waaba talaynaynin tajtanibuu kabaa'ira maa tunhaawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum marka laakiin iyada lafteedu waxaa la yidhi laa sagiirata maca alsraar dembi sagiire ihi ma jiro iyadoo ku adkaysi uu jiro dembigii sagiirada haddii lagu adkaysto la joogteeyo oo qofku ka murugan waayo ka toobadkeeni waayo dee israarkaas ayaa wuxuu noqonayaa isaga laftiisaaba dembi weyn isu bedelay hayra musirin cala alqaliili min asakaa'iri isagoo aan ahaynna waa qodobka labaad waa inaanu ahayn mid markaa joogteeya ama ku adkaysta wax yar oo dambiyadii markaa sakaairta ka mid ah yaryaraa saliima asariirati qofkani waa inuu yahay qof markaa laabtiisu ay caafimaad qabto laabtiisu ay caafimaad qabaysaa yacnii caqiide ahaan waa inuu qof toosanoo quman yahay oo aanu qof bidca iyo wax ku jira waa inaanu ahay waay haddii hadaba uu bidco ku jiro oo bidcadaasi ay bidco waxgaalaysiiso tahay ama bidco qofkan faasiq ka dhigaysa ay tahay isagana markhaatigiisa la aqbali maayo kol haddii bidcadii uu ku faasiq ku noqdayo uu bidco maaragtay inuu faasiq yahay lagu xukumay ama inuu kaafirba yahay lagu xukumay kaasina markhaati geli maayo ma'muuna alghadabi waa in uu yahay mid laga aamin yahay cadhadiisa ma'muuna alghadab waa inuu yahay oo haddii qofka markuu cadhoodo aan laga aamin ahayn isagana la aqbali maayo oo waxaa laga baqayaa intuu qofkan u cadhooday inuu waxaan jirin mararka qaarkood dadka qaarkood markay cadhoodan inuu waali yahay aad moodeysa sidii qof waalan u tasarufaya oo wuxuu doono samaynaya markuu waxoogaa dee tala qaboobee uu dego ayuunbuu isoranaya inaa lilaahi wa innaa mar daba se yeela soonigan maaha meel ka dhacay marka qofka noocaasoo kale ahna isagana markhaatigii dee isagana geli maayo waxaynu ka baqaynaa inuu ku kacsan yahay qofkan muxaafidan calaa muruu'ati milihi waa inuu yahay arinka shanaad mid ilaaliya dadnimada iyo dhaqan wanaagga isagoo kale laga rabo dhaqan wanaagga isagoo kale laga rabo hadduu nin sheekha yahay waa inuu sidii culammada iyo shuyuukhda u dhaqmayo hadduu nin iska caadiyo de maalan shaqooyinkiisa yaryar iskaga shaqaysanaya ee aan eh, maalan eh, de dadkaa iska dhexe hadduu yahayna dadkaa dhexe dhaqankoodii waa inuu leeyahay oo maalan ninkii sheekha ahaayoo kale haddii uu dee sidii markaa dadka iska caadigiie aan iyagu eh, iska de suuqa iska joogaa siday u dhaqmayeen hadduu u dhaqmo markhaatigii geli maayo waayo ninka aan ilaalinaynin cilmigiisan iyo maqaamkan ilaahay uu dejiyiba aan ilaalinayni inuu markaa iska dhowro beentiina kama inuu beentii iska dhowri waayana kama aaminihin markaa waa inuu isagoo kale meeqaamkiisan dadka joogaa siday u dhaqmi jireen dhaqan wanaaggii ay la iman jireen hadda xaaraantii iyo xalaashii maaha haddii ninkii sheekha ah uu mararka qaarkood iska soo baxo isagoo macawiis yaroo keliya halkaa intuu ku duubtay aan garanaya waxba toona xidhnayn suuqa iska soo dhex maro miyuu awradii hadda u asturee la soco xuduntii waxaa la yihi raggi xuduntiiy jilibka inta udhaxaysa ayuunbaa eh, cawre abaa la soo mu asturin cawradii suuquu iska soo dhex maray markaa ninkaasoo kale markhaatiga geli maayo culammadu waxyaalo kasii daran baabay sheegayaano hadduu mada isagoo madax qaawan meelaha marmaraya bay yidhaahdeen isagoo madax madaxiisa aan cumaamad iyo koofiyad iyo waxba aanay ku xidhan hadduu iska socdo waxay yidhahdeen markhaatiga geli maayo markaa de waxay ku dhiseen waa dhaqankii ka jiray waagoodii jiray laakiin imika odhan mayno dee dalabatulcilmiga iyo ragga wada madaxa qaawan halkan fadhiya markhaatiga ma galaan odhan mayno muxaafidan calaa muru'ati milihi markaa taasina waa qodob muhima yaanu xaaraanba ahaanin waxaniye laakiin dhaqankii wanaagsanaaye dadka noocan oo kale a lagu yaqaanay waa inuu ku sifaysan yahu ilaalinay faslun walxuquuqu darbaan halkan waxaa lagaga warramayaa xuquuqdii baa la qaybinayaayo qayb walba markhaatiga inta markhaatia u baahan tahay baa la sheegaya walxuquuqu xuquuqdii darbaani markhaatiga u baahnayd waa laba qaybood xaqullaahi tacaala xaq ilaahay leeyahay wa xaqul aadamiyi iyo xaq bani aadam leeyahay fa amaa xuquuqul aadamiyiina xuquuqdii aadamuhu fa alaaatu adrubin saddex bay u kala qaybsamayaan iyaguna darbun qaybta koobaad laa yuqbalu fiihi ilaa shaahidaani dakaraani waa qayb aan la aqbali karin inay markhaati ka galaan wax aan ahayn laba rag ah laba rag ah haddii loo hayuunbaa unbaa markaa eh, wax lagu xukumi markaa dumar markhaatigeeda ma galaan qof qurihina markhaati kama noqdo waa maxay waxaasi wa huwa maa laa yuqsadu minhu lmaalu waa wixii aan adduun ahayn maqsuudkiisuna aanu adduun ahayn wayaalicu calayhi اrijaalu ragguna ay ka warqabaan oo ay arki karaan wixii laba arrimood laga helo waxaan wax dumarkuuna arkaan ma aha waa wax macaraggu arki karaanoo waxaweya sida bishii iyo wixii lamidka ahaa iyo furiinkii iyo guurkii iyo waxaan ragga ka qarsoonayn adduunna aan shaq ku saabsanayn imka guurkii dee adduun kuma saabsana furiinkii waa saasoo kale bishii inay bilatiya in kale adduun ma aha wixii noocaasa adduunka waxaynu uga maal xoolo wixii markaa noocaasa rag baa la aqbalaa laba markhaati baana la doonaya wa darbun qayb yuqbalu fiihi waxaa la aqbalaa shaahidaani labadii ragga ahaa waa la aqbali aw rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumarana waa la aqbali aw shaahidun wayamiinu lmuddaci waxaa kaloo la aqbali qaybtani hal markhaati oo lagu kabayo muddacigii dood oogihii ama dacwad oogihii oo dhaaranaya wahuwa qaybtani waxa weeye maa kaana alqasdu minhu lmaal waa markii xoola laysku haysto ama wax xoola keensada waxaa laysku haystaa kun dolar baan kuleeyahiy kuma lihid iguma lihid marka wii laysku haystay waa lacag saw maaha haddii laba markhaati uu keensado kii markaa eh, eh, dacweeyaha ahaa waa loo xukumaya hadduu keensado nin iyo laba dumarana waa loo xukumaya hadduu keensado markhaati keliya uu yidhaahdo anna waan la dhaaranayaa iyaduna waa saasoo kale waa loo xukumay waa wixii markaa maal shaqo ku leh la mida dee iibkii iyo kiradii iyo wixii lamidka ahaaye maqsuudkiisu uu maalka ahaa wa darbun qaybna yuqbalu fiihi waxaa la aqbali rajulu wamra'ataani nin iyo laba dumara aw arbacu niswatin ama afar dumara ayaa la aqbali wa huwa maa waa wixii laa yaalicu calayhi rijaalu raggu aanay inta badan aragee ragga ka qarsoon inay heblaaye ilmahan umushay inta badan de waxa weeye dhalmada yaa jooga dee dumar baa jooga rag inta badan ma jooga inay heblaaye ilmaha nuujisay dee gabadhu markay dumar la joogto unbay wax inta badan nuujisaa ragga dhexdooda waxba ilmihii ku nuujin mayso marka waxyaalaha noocaas ee dumarka u gaarka ah, ee dumarkuuna ay arkaan raggii hadday markhaati ka furan waa la aqbalaya laba markhaati kuma darin matniguya laba nin hadii markhaati ay ka furaan inay heblaayo ilmahan nuujisay waa caadi waa la aqbalaya inay heblaayo umushay ilmahan yar hadday ka markhaati kacaanna iyadana waa la aqbalaya waxaa kaloo la aqbalayaa nin iyo laba dumara hadday ka markhaati kacaan waa la aqbalaya waxaa kaloo ay qaybihii hore la dheer qaybtani waxaa xataa la aqbali afar dumar oo sooca ah, oo ragma ku jirin afar dumar hadday ka markhaati kacaan heblaaya ilmahan dhashay waa aqbalaya ama ay nuujisay waa hawl dumarkii u gaara markaa waa la aqbalaya iyada wadarbu yuqbalu fiihi rajulu wamraataani aw arbacu niswati wama laa yaalicu calayhi اrijaalu wa amaa xuquuq اllaahi tacaala marka xuquuqdii bani aadamku isku sheeganaya wii bani aadamku isku qabsanaya waa saddexdaa qayboodu wax adduun maqsuudkiisu yahay iyo lacag iyo xoolo la ysku qabsaday iyo wax markaa dumarka u gaara iyo waxaan labadaa midna ahayn marka mid walbana waad aragtay xukunkiisii wa amaa xuquuq اllaahi tacaala xuquuqda miya falaa tuqbalu fiiha nisaau markhaati dumar halkaa ma galo wuu zinaystay qofkan haddii laleeyahay wuu xadayo gacanta ka gooye gacanta in la gooyaa waa xaq ilaahay eeg haddii la yidhaahdo ninkani waxaasuu ninkan ka xaday laba dumara iyo waxa la keenay iyo nin markhaatigii furaya inuu ninkani ninkan lacagtaa ka qaaday waynu sugiyo lacagtii soo celi baynu odhan laakiin gacanta goyn mayno waayo gacanta in la gooya waa xaq ilaahay xaq ilaahayna dumarkani markhaati kama noqdaan wa amaa xuquuq ullaahi tacaala falaa tuqbalu fiiha annisaau dumarka lama aqbalo wahiya calaa alaaati adrubin iyaduna saddex bay u kala qaybsamayaan darbun laa yuqbalu fiihi aqalu min arbaca qayb afar markhaatiyoo raga u baahan wa huwa zina waa zinadii zinadii afar raga ayay u baahanta wa darbun yuqbalu fiihi inaani qaybna laba nin baa la aqbali wahuwa maa siwa azinaa min alxuduudi waa xuduuddii aynu soo maraynaye aan zinada ahayn sida xadkii tuugnimada ama sariqada xatooyadii qadafkii iyo wixii lamidka ahaa kuwaasi iyagu laba nin bay u baahan yihin wadarbun yuqbalu fiihi waaxidu qaybina hal qof baaba la aqbali wa huwa hilaalu shahri ramadaan bisha ramadaan inay bilatay hal qof baa inugu waa waa xaq ilaahay baa ku sugnaanaya oo ah soonkii soonku de waa xaq ilaahay wey marka xaqaa ilaahay si u sugnaado waa la aqbal marka waa bisha ramadaanu bilihii kale bilihii kale laba markhaati bay u baahan yihiin waayada iyaga waxa weeye waxa ku tacalluqi kara uun waa xuquuq bani aadam xataa waxaa la yidhi bishan ramadaan lafteeda haddii dayn la yidhi waxaad waxaad ku dayminayaa waxaad iska bixinaysaa bisha ramadaan kowdeeda deetana bishii ramadaan hal qof baa arkay hal nin baa yii arkay bishii ramadaan soonkii waynu sugaynaa laakiin daynkii miyaynu odhanayna ninkii khalaas bishii ramadaan kawdeedii waa la gaadhaye bixi waxay yidhahdeen culammadu maya maxaa yeelay hal qof kuma sugayno in wakhtigii la gaadhay la qabsaday waxaad xaq bani aadan buu noqday kaasi marka xaqaa bani aadamku hal qof isagu kuma sugnaado isagu ama maalin labaada ayaa markaa la odhan hadda waa la hubaa ama dee laba markhaati baa la keena bishii bilatay waarbun yuqbalu fiihi waaxidu wahuwa ilaalu shahri ramadaan markaa bilihii kale laba qof baa loo baahanya walaa tuqbalu shahaadatu lacmaa qofkii indhaha la'aa markhaatigiisa lama aqbalo ila waxba ma arkaye ilaa fii khamsati mawaadica shan meelood ayaa markhaatigiisa la aqbali waa shan meeloodoo aan arag u baahnayn ee inuu waxani caan baxay un baahan oo qofkaba marka hore markhaatiga ka furayaaba aanay shardi ahayn isagu waxaan arkay almowti arrinka koobaad waa geeridii hebel inuu dhintay ninka hebel inuu dhintay inaad adigu aragtay ood meydkiisii dul istaagtay waxba khasab maaha in arrintu ay caan baxday oo ninkii hebelba maanta geeriyooday laysla dhex marayoo cid inkaraysaana aanay jirin baa ku filan ilan markhaatiga wixii aad markhaati furayso waa inaad dul istaagto adigu arkaysi shantan iyo maaragtay mooyaane wixii kale la ilxaaqiyo oo ah waxyaala iyaga lagu kaaftoomi karo inuu shaygani caan baxay wanasabi nasabkii inuu ninkani ina hebel yahay ama gugash maarata waxa weeyaan dee ku dhashay firaashkiisii ku dhashay yani gurigiisa ku dhashay oo ay dhashay iyaduna waxay iska noqonaysaa marka istifaadadii inuu ninkani ina hebel yahay istifaadada ayay markaa ku filan yani inu waxani baxaa ku filan walmilki lmulaqi lahaanshihii aan taariikhaynin ama aan sabab loo sheegin lahaanshihii aan markaa la taariikhayn ama aan sabab loo sheegin yani maalan gurigan inuu hebel leeyahay waxay nagu filan dee inuu muddo ninkani gurigan iska deganaa cid ku haysatayna aanay jirin waa gurigii hebel uun lalahaa laakiin siduu ku soo galay anigu ma aqaan ninkani gurigan miyuu dhaxlay ma isagaa dhistay miyuu iibsaday anigu intaan meeshan joogayba dee ninkanunbaa gurigaa lahaayo cid ku haysatana may jirin isagunbaa markaa iskaga tasarufay siduu doona ka yeelayay oo kiraynayay markuu doono markaa mar haddii aanad sabab sheegin oonad odhanin wuu iibsaday haddaanad odhanina tirahdo ninkanaa gurigan leh uma baahna markaa arag uma baahna ilan inuu leeyahay wax la arki karaba ma waa wax uun laga warqabi karoo la ogaan karo marka kii indhaha la-aana waa saasoo kale haduu ihahdo wuu iibsaday oo ninkani nin buu ka iibsaday markaa ma yeeleyno wtarjamati waayo isagu iibkii de muu arkaynin codkan uu maqlayana waxaa la yidhi waaba laysu ekaan karaa codadku waa isaga ekaan karaa markaa hadduu wuu iibsaday ina yidhaahdo kii indhaha ma yeeleyno ilaa uu ihahdo berigaa waan indhaqabayo waan arkay markaa iibsanay wtarjamati Ah, inuu wax turjumaan inuu turjumaan noqdo dadkii u kala turjumo iyadana waa nooc markhaatiya ka mida markan aad leedahay wuxuu ku yidhi sidaa iyo sidaad labadii u kala turjumayso iyada lafteedu waa nooc markaa markhaatiga ka mida walidalik bay culamadu isku qabtaan hal markhaati miyuu ku filan yahay ah, hal turjumaan miyuu ku filan yahay markii cid laga turjumay mise waa in laba turjumaan la keeno marka ninkii indhaha la'a turjumaan ma noqon karayaba eh, turjumaan wuu noqon karaya waa laga soo reebaya wamaa shahida bihi qabla alcamaa wixii uu markaa markhaati ka noqday intaanu indhabeerin ayuu shaygan ogaa oo uu arkay kadibbu isagii oo baa markhaati ahaan loo qabsaday waxuu ogaado u arkayey bay ahayd dee furi karaa markhaatigii waayo markii arrintani dhacaysa nin indhaqaba oo waxaan arkaya ayuu ah wa cala almadbuuti iyo kii uu markaa uu markaa uu xafiday uu qabtay siduu u yani maala qof baa hadal yidhi dhegtiisa markaas ku dhegay markaasuu la tegay ilaa iyo maxkamaddii ninkaasoo ma arkaysaan dhegtuu hadalkaa igu qabto sida iyo sidaasuu ijiri hadduu sidaa yidhaahdana dee aragtaasina waan qofkii waaba ka ku dhegana maarata aan siiba daynin wuu dabdiyo qofkiiba markaa waxa weeye wuu xafido wuu qabtay marka hadday taasi dhacdana iyaduna markhaatigiisaasi waa la aqbalaya walaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadatu jaarin linafsihi nafcan markhaatiga qof naftiisa waxtar usoo jiidaya jaarin linafsihi nafcan qof naftiisa waxtar usoo jiiday oo mxuu taasi maxay tahay yani maalan qof baa dhintay dadkii dhaxalkiisa lahaa mid ka mid a ah, ayaa mid wax ku sheegtay oo yidhi ninkani waxaasaa aabahayo oo ayaa waxaa haysta dhaxalkeedana dee aniga iyo dad kalea yaa kuu markhaatiya baa lay markaasuu yidhi hebel iyo hebel laba walaalihiiu sheego dhaxalka laleh miyay markhaati noqonayaan maxay markhaati ku furi inay waxaa iyagu leeyihiin de markaa markhaati ma sheega shay noqonaysa qofkan isagu wax soo jiidanayaa mudaci unbuu isu bedelaya sidaa daraaddeed qof isagii nafci soo jiidanaya markhaatigiisu macno male mudaci buu noqday walaa daaficin canhaa dararan mid dhib iska kor qaadaya oo markhaatigan uu isagii ay dhib ka kor qaadaysana isagana markhaatigiisa lama aqbalo oo taasina iyaduna maxay noqonaysaa markuu markhaatigan furo ayaa isaga wax ka dhacayaanba oo dayn loo qabsan lahaa ama wax noocaasabaa ka dhacaysa kaasina de markaa isaguna inuu waxaan iskaga takhalluso oo waxaan uu iska qaado inuu u socday baa isagana laga shakeey yani maalan dadkii markaa xigtadii qof baa maalan qof dilay ama dil baa loo qabsaday inuu qofkan dilay oo dilkuna uu markaa dil khaaa ahaa dilka khaaa waa inagii soo marnay magtiisu waxay saaran xigtada qoladii markaa tii markaa ninkanaa ninkanaa dilay iyaa la yidhi markhaati kan laba markhaati bay keeneen labadii markhaati markay keeneen bay kuwii xigtada ahaa waxay yidhahdeen waxaanu markhaati ka labada nina ay keeneen inay faasiqiin yihiin oonay ahaynba niman markhaatigooda la aqbali karo waaba faasiqiin bay yidhaahdeen waxaanu markhaati ka nahay annaguna haddaba labada ninee dilka markhaatiga ku furaya iyaga laftoodu inay fasiqan baanu qaadiyow aniga iyo hebelba markhaati ka isaga iyo hebelkan uu sheegayaana waa xigtadii ninkan de markaa waxay u badanta waxaa lagu tuhmayaa inay magtan ku soo socota ay doonayaan inay meesha ka saaraan markaa darar bay iska rafcinayaan iyagana la yeeli maayo warkoodaasi kitaabu axkaam alcitqi halkan waxaynu ka gelaynaa xoraynti ciqigu markaa waa xorow inuu qofku xor noqdo wayasixu lciqu xornimadii waxay ka asixi in yani cid xoraysa ictaaq baa imika loo jeedaay ictaaqii xorayntii waxay ka asixi min kuli maalikin cid kasta oo adoon milkida cid kasta oo adoon le oo jaaizilamri fii milkihi arinkiisa iyo kutakrifalka milkigiisa ku takrifalayaa uu mid fulaye yahay jaaiamri fii milkihi iyo jaaisu tasarufa isku mid waa mid markaa tasarufkiisu uu fulaya marka maxaa ku baxaya kii maxjuur caleyga kii la xayiray ee la yidhi adigu waxna ma iibin kartid waxna ma iibsan kartid waxba ma bixin kartid kii la yidhi ama kuma tabaruci kartid waa kii la yidhi kaasi isagu wuxuu ahaa mulaqu tasaruf muu ahayn maxjuur calayhi buu mid markaa laga xayiray markaa kaasi waxba ma xorayn karo kii maxjuur calayga ahaa waxba ma xorayn wayaqacu wuxuu ku dhici xorayntii bisariixi اlcitqi ciqiga ama xoraynta ereygiisii sariixa ahaayee aan wax kale macno kaleba ixtimaalaynin waan ku xoreeyey hadduu yidhaahdo waa dhanta wax kaleaan ula jeeday laga dhegaysan maayo wاlkinaayati maca niyati waxaa kaluu ku dhacaa inuu kinaayo la yimaado erey markaa kinaayo ahoo aan caddayn laakiin ixtimaali kara orodoo iska tag orodoo iska tag markaa waad xorowday buu ujeedaa mise uma jeedo isagaa la weydiiya haduu dhan waad xorowday baan ujeeday saasuu ku xoroobaya maca markaa niyu u baahan waidaa actaqa bacda cabdin addoon qaybtii hadduu xoreeyo cataqa calayhi jamiicuhu dhammaantiiba xor noqonaya addoonkaasi adoon uu isagu leeyahay ayuu yihi nus qayb kaa ah ama nuskaa ayaa xor ah ama rubucaa baan xoreeyey buu yihi gebigiisuba xor buu noqonaya wain actaqa hadduu xoreeyo shirkan lahu fii cabdin qayb uu addoon ku leeyahay hadduu xoreeyo wa huwa muusiru nin wahaystana uu yahay sara alcidqu e, xorayntii waxay u gudbaysaa ilaa baaqihi ilaa qaybtii kale ninka kale lahaa wa kaana calayhi waxaana laga doonayaa qiimatu nasiibi shariikihi ninka kale intii uu lahaa qiimihiisi addoonu isagu nus leeyahay mid kalena nus leeyahay ayuu yidhi anigu intii nasiibkayga ahayd waan xoreeyey waynu eegeynaayo qofkani wax ma haysta mise wax ma haysto hadduu wax haysto waxay ninkaasi waa wada xoroobay oo waay de ninkan isaga qaybtiisa kan kale maxaa laga yeelaya qaybtiisii lacag buu leeyahay o lacagtii siinaya kii kale qaybtiisii waa loo qiimeynaya qiimihii baa siinaya addoonkana saasuu ku wada xoroobay waman malaka waaxida min waalidayhi aw mawluudihi qofka hanta oo yeesha cid kamid ah labadiisii eh, dadkiisii waalidka u ahaa ama cidii caruurtii ubadka u ahayd cataqa calayhi ku xoroobaya haddaad aabbahaayo addoona aragtood iibsato wuu xoroobi hooyadaayo addoonaad aragto waad iibsatay way xorowda inankaagiiyo addoonaad aragtay markaasaad iibsatay wuu xoroobi kolba hadii asalkaagii iyo faracaagii cid kamid a ah hadii ay gacantaada soo gasho saasay ku xoroobaysa faslu wlwalaau min xuquuqi اlcidqi wa xukmuhu xukmu tacsi halkan waxa lagaga hadlayaa walaagi walaag waxa weeyaan qofku qofkii uu xoreeyey dhaxalkiisa inuu yeesho haddii cid ka xigtaa aanay jirin walwalaau haddaba xorayn in wax lagu dhaxlaa min xuquuqi اlcidqi waxay ka mid tahay xuquuqda xorayntu ay keensato wa xukmuhu xukunka haddaba walaagu waxa weeye xukmu tacsiibi sidii markaa casabadii oo kale ayuu noqonayaa cinda cadamihi markii casabadii aani jirin marka casabadii la waayo ayuu ninkii xoreeyey ee muctiqa ahaa ee qofkan xoreeyey halkii casabadu soo istaagaya deetana wixii casabadu ay qaadan jirtay ayuu qaadanaya wayantaqilu lwalaau can اlmuctiqi ila اdukuuri min casabatihi wayantaqilu wuu ka gudbayaa alwalaau walaagaa iyo markaa dhaxal mutaysigaasi can ilmuctiqi qofkan xoreeyey wuxuu uga sii gudbi ila dukuuri kuwa ee min casabatii isaga casabadiisa ah haddii isagii dhinto muctiqi ninkii ninkan xoreeyey hadduu dhinto kaa wax xoreeyey casabadiisii ayaa walaagii yeelanaya oo ninkaa dhaxalkiisii yeelanaya haddii casabadiisii aanay jirin wa tartiibu lcasabaati fi lwalaa'i casabadii haddaba muctiqa casabadiisii waxaa loo tartiibini ka tartiibihim fi lirhi sidii loo tartiibin jiray markay isaga dhexlayaanba in yaroo isweydaara jirta yani meel yar iska dhaafayaan sharaxaynu ku arki doonaa insha alla walaa yajuusu baycu lwalaa'i walaa hibatu ma banaana walaaga in iibiyo ninkanaad dhaxalkiisa ayaad adigu xoraysay markaa dhaxalkiisa dee adigaa yeelanaya haddii qaraabadiisii aanay jirin ama casabadiisii aanay jirin haddaba inaad qof kale ku wareejiso oo tirada ninkan walaagiisa iga iibso adigu qaado waxoogaagaa iska bixiyo walaagiisa ku wareeg ma jiraysa taasi sax ma aha walaa yajuusu baycu lwalaa'i ma fulayo wax jira maaho ma ansaxayo walaaga in iibiyo walaa hibatu iyo la bixiyaa toona qof kala tidhaahdo hebelow adaan kuu hibeeyey walaagii ninkaasi hadduu dhinto iminkaba dhaxalkiisa anuu shaqo kuma lehiy adiga ayaan arrintaa kugu wareejiyey waxba kama jiraan waxay la mid tahay uun adigoo le aabbahay dhaxalkiisa anigu waan ka baxayo hebelo adigu halkay booskaygii soogal may soconaysa waa saasoo kale faslu waman qaala licabdihi idaa midtu faanta xurun fahuwa mudabaru halkana tadbiirka laga tadbiirku waxa weeye waa duburkiiba laga dubur waa aggii dambe marka waa inaad qofka dib ka xorayso dib sideed uga xoraynaysaa waxaad leedahay markaan dhinto xor baa tahay marka addoonkaa mudaber baa la odhanaya tasarufka noocaasina tadbiir baa la yidhahda waman qaala licabdii qofka addoonkiisa ku yidhaahda idaa midtu haddii aan dhinto fa anta xurun xor baa tahay hadduu yidhaahdo fa huwa mudabberun addoonka noocaasa mudabber baa la yidhaahda min adubur yactiqu wuxuu qofkaasi xoroobayaa bacda wafaatihi sayidkiisu markuu dhinto halkuu ka xoroobaya min uluihi qaabkii dardaarankaa loola dhaqmiyo ulukii dardaaranka la gelin jiray la gelin marka hadduu ulukii ka baxo ayuunbuu xoroobaya wayajuusu lahu sayidkii waxaa u banaan an yabiicahu addoonkan inuu iibiyo fii xaali xayaatii intuu nool yahay addoonkii uu ku yidhi markaan dhinto xor baa tahay waxaa iska banaan inuu iibiyeba marka hadduu iibiyo dee xor baa tahaydi meesha way ka baxdo way iska burtay wayabطulu tadbiiruhu waa kaa ku yidhi tadbiirkii iyo anta xurun bacda mowtiidii meesha way ka baxaysaa way iska buraysa waxukmulmudaberi haddaba addoonkan mudaberkaa ah, xukunkiisu fii xaali xayaati sayid inta sayidku uu nool yahay xukmulcabdilqini addoonkii saafiga ahaa ee aan mudaber kaba ahayn ayuunbuu la xukun yahay oo sidii addoonka caadigaa ah loogu tasarufi jiray iyaa loogu tasarufay faslun wlkitaabatu mustaxabatun halkana wuxuu kaga warramayaa addoonkii in lagula heshiiyo lacag inuu iska bixiyo oo markuu soo dhammaystiro uu xoroobo heshiiska noocaasa ayaa kitaabo la yidhaahda wاlkitaabatu addoonkii in kitaabo lala galaa mustaxabatun waa mid fiican oo sunno ah oo amar ilaahayna amray idaa sa'alaha alcabdu haddii addoonku uu codsado wa kaana uu yahay ma'muunan addoon aamina oo inuu lacagtan iska bixinayo onu baabi'inaynin lacagta laga aamin yahay muktasiban sidoo kale uu yahayna nin shaqaysanayo oo waxaan soo heli karaya labadaa haddii laysla helo uu codsado in markaa caqdiga kitaabada lala galo waxa suno noqonaysa in caqdigii lala galo walaa tasixu ma ansaxdo kitaabadu ilaa bimaalin macluumin ilaa iyo lagu heshiiyo xoola cayiman boqol dolar kun dolar laba kun wax cayiman waa in lagu heshiiyo laakiin wax iska bixi un haddii la yidhaahdo socon mayso wayakuunu waa inuu noqdo muajalan mid markaa muddo loo qabanayo waa in muddo loo qabanayo muddo la-aan caqdiga kitaabadu ma asaxo kun dolar baan kugula maarata caqdi kitaabo kugula galayood imika iska bixinayso waxba kama jiraan kitaabadaasi may asiin maxaa yeele imika isaga ninkani lacagba male isaga wuxuu gacanta ku hayaba isagaale markaad kitaabadii la gashay kadib baa la rabaa inuu soo shaqaysta wax waa in ay muddaysan tahay muddadaasi ilaa ajalin macluumin waa inay muddo cayiman tahay iyaduna muddo cayiman waa inay tahay aqaluhu waxa ugu yar najmaani laba laba laba goor ama laba wakti waa inaad laba wakti u kala samayso wakti hebel iyo wakti hebel kala bixi lacagta waa inaad tiraa oo najmi walba intuu noqonayana aad sheegto marka haddaad tidhahdid uun hal mar iska bixi bishan aakhirkeeda inaad kundaad kun doolar iska bixiso waxaan kugula heshiiyo caqdu kitaabo kugula galay bishan aakhirkeeda inaad kun doolar iska bixiso un haddaad tidhaahdo ma ansaxayso waxaad tidhaahdaa bisha bartankeeda inaad shan iska bixiso dhammaadkeedana aad shanta kala bixiso laba wakti waa inaad kala qabata baa la yidhi kitaabada ayay maaragtay waxa weeyaan keensanaysa arrinka wahiya min jihati sayidi laazimatu caqdigan kitaabadu dhanka sayidka markaynu ka eegno waa laazim markuu adoonkii la galo caqdigaah ee uu yidhaahdo kitaabaan kugula galay inaad bisha bartankeeda shan boqol bixiso aakhirkeedana aad bixiso shan boqol oo kale sidaana aad ku xorowdo markuu yidhaahdo ee addoonkiina waan aqbalay uu yidhaahdo sayidkii kama noqon karo ma fasikhi karo caqdigii wa min jihati اcabdi اmukaatabi laakiin adoonkan kitaabada lala galay dhinaciisa jaaizatu caqdigani jaaiz buu ka yahe laazim maaha maalin alla maalintu doonu isagu odhan karaa kitaabadii waan iska daayey lacagaan keenayaana ma jirte iska kaylahaw mar kasta isaga way u furanta walahu waxaa hadaba addoonkii isaga u furan tacjiizu nafsii naftiisa inuu yidhaahdo caajis baa noqdo lacagtii waan bixin kari waay wa faskuhaa oo kitaabadii iska fasakho mataa shaaa mar alla markuu doono iyaa u banaan isaga walilmukaatabi addoonkii mukaatabkaa waxa u banaan atasarufu inuu ku tasarufo ku tagri falo fii maa fii yadihi waxa gacanta ugu jira ee min almaali maalkii uu soo shaqaystay de isagaa iibinaya oo kiraynaya oo ka shaqaysanayo sayidkii waxba ka weydiin maayo laakiin ma sadaqaysanayo oo tabaruc waxba kuma bixinayo ويجب على sayidi sayidka waxaa waajib ku ah an yadaca canhu inuu ka dhaafo min maali lkitaabati xoolihii kitaabada uu kula heshiiyey maa wax inuu ka dhaafo yastaciinu bihi u kaashado calaa aadaai nujuumi lkitaabati inuu markaa qaybihii kitaabada la doonaya lacagtii ay ku heshiiyeen kun dolar bay ku heshiiyeen shan waxaad bixinaysaa buu bisha bartankeeda shan waxaad bixinaysaa bisha aakhirkeeda waxaa sayidka waajib ku ah inuu wax ka dhaafo waaatuuhum min maali aataakum marka waxau ka dhaafayaa wax dee maal noqon kara toban dolar labaatan dolar boqol dolar inuu ka dhaafo wax inuu ka dhaafo maal noqon kara ayaa waajib ku ah walaa yactiqu addoonkii xoroobi maayo ilaa biadaa'i jamiici اlmaali ilaa uu xoolihii o dhan iska bixiyo lacagtii o dhan intii laga dhaafi mooyaane intii kale o ilaa bixiyo ma xoroobayo faslun fasalkana wuxuu musanifku kaga hadlayaa fii axkaami ummahaati اlawlaad umulwalad gabadhii la odhan jiray xukunkeeda umulwalad waxa weeyi waa adoon sayidkeedii dee xalaal u ah oo u galmooday deetana ilmo u qaaday oo uur u yeelatay hadday sayidkeedii addoontu uur u yeelato magaca umulwalad bay qaadataa deetana axkaam gaaray leedahay axkaamteedii ba halkan ka gelaya wuxuu yidhi waidaa asaaba sayidu sayidkii haddii u galmoodo amataw addoontiisii fa wadacat ay markaa umusho maa yatabayanu fiihi wax ay ka muuqatay shay-un wax un oo min khalqi aadamiyin abuur bani aadana uur bay qaaday waxay markaa umushay ama ilmo dhammaystiran de waaba kaasi waa cadyaha haddii xataa ay dhiciso oo uu ka yimaado markaa ilme bani aadamnimo ay ka muuqato abuur bani aadam ka muuqdo oo qof bani aadana abuurkiisii weeyaan la odhanayo walow hadduu doono abuurkaasi abuur toos u muuqdaba aanu ahaan laakiin dadka dhakhaatiirtii ay garanayaano inuu hadda waxa weeyaan uu markaa kala qaybsamay jirkiisiiyo uu bani aadam u ekaaday ay sheegaan xaruma calayhi gabadhaasi umuwalad bay ku noqotay mar haddii taasi ay dhacday umuwalad bay noqotay marka haddii laakiin xinjir uun iyo dhiig iyo wuxuuna ka yimaadaan ilmo kaleba aan lagu arag dee inuu markaa bani aadan abuurmay ma hubno sidaa daraadee markaa umawalad noqon mayso markay umawalad noqoto maxaa dhacaya xaruma caleyhi waxaa ka xaaraan noqonaya baycuhaa inuu iibiyo addoontii ma iibin karo mar hadday umawalad noqotay wa ma rahmi karo ila adii la rahmo iib baa haddana kusii xigaya ma hibayn karo cid kale ma siin karo ee maxaa u furan inuu xoreeyo iyo inuu haysto markuu haysto maxaa u bannaan marka wajaaza lahu markii uu iska haysto waxa u banaan atasarufu fiiha inuu ugu tasarufo bilistikhdaami ku adeegasho inuu ku adeegto unbaa u banaan iyo walwai galmadii ayuunbaa uga xalaala laakiin mana iibin karo cidna uma hibayn karo mana rahmi karo waidaa maata sayidu markii sayidku uu geeriyoodo cataqat gabadhaas way oroobaysa waxa gabadhan loo xayiraya ninkan loo lahaa mana iibin kartid mana bixin kartid waxay ahayd gabadhani waxay qabatay jid xorow xornimo xornimo dhabadeed bay cagta saartay kol hadii ay uur u qaaday sayidkeedii dhabadii xornimada ayay cagta saartayoo inuu markaa cid kale ka iibiyo ama cid kale u hibeeyo lama ogola way xoroobaysaayo min ra'si maalihi waliba iyadu uluskii iyo la eegi maayo miy saddex meeloodoo meeshii ka baxaysa iyo waxaa la eegi maayo horay ka xoroobaysa iyadu markuu saa u dhintaba qabla duyuuni walwasaaya xataa inta dayntii meydka lagu lahaa aan la bixin dardaarankii uu dardaarmay aan la bixin ayay iyadu horta hore ka xoroobaysa kumaba jirto xoolaha uu ka dhintayba markuu sidaa u dhinto iyadu xoolihii uu sayidku ka dhintay kumaba jirte toos bay u xoroobaysa dadkii markaa daynta ku lahaa sayidku wixii kalun bay eeganayaan xoolihii kale unbay odhanayaan dayntaan laga siiya lakin umuwaladkani la hadli maayaan wa waladuhaa ilmihii ay dhasho min hayrihii cid aan sayidka ahayn ilmihii ay u dhasho kadib markii ay umu walad noqotay haddii cid kale ay ilmo u dhasho bimansilatiha iyadoo kalu noqonaya eeg gabadhan sayidkeediibaa ayay uur u yeelatay uur u qaaday umu walad bay noqotay waxaa u banaan sayidkii inuu nin u dhiso oo waa u guurin karaa hadii hadaba uu nin u guuriyo nin u dhiso wixii ay ninkaa u dhasho dee waa addoommo isagu uu leeyahay laakiin haddana addoommahaasi iyaga laftoodu iyadii hooyadood bay la xukun yihiinoo markuu dhintay xoroobayaan iyaguna oo ma iibin karo ninkani sayidkani ma iibin karo ma hibayn karo ma rahmi karo iyaga laftoodu wa waladuhaa ilmihii ay dhasho min hayrihi cid aan sayidka ahayn ay u dhasho bimansilatiha iyadunbay la mid yihiin waman asaaba qofkii markaa u galmooda amata hayrihi addoon aanu isagu lahayna cid kale ay leedahay binikaaxin ee maalan guur intuu guursaday deetana waxa weeye u galmooda fa waladuhu ilmihii uu ka dhalo minhaa adoontaasi mamluukun lisayidiha waa addoon oo wuxuu addoon u yahay ciddii marka lahayd oo waxa la ydhahdaa ilmuhu hooyadiibuu xornimada iyo addoonnimada ka raaca aabbaha kama raaco hadday hooyadu xor tahayna xor buu noqonaya hadduu doono aabbiye addoonba ha noqdo hadday hooyadu adoon tahayna ilmahaasi addoon buu noqonaya laakiin waa ilmihii aanay adoontu sayidkeeda u dhalin ila hadday sayidkii u dhasho oo inagii nidhi qofku faraciisa ma addoonsan karo asalkiisana ma addoonsan karo marka wixii ay sayidka u dhashaa toos buu isagu kaasi dee xornimu ku guntamayaaba waman asaaba amata hayrihi qofkii addoon aanu lahayn isagu asiiba yani eh, u galmooda binikaaxin guur ugu galmooda fa waladuhu minhaa wixii uu ka dhalaa mamluukun lisayidihaa sayidka ayaa iskale adoon u yahay wain asaabahaa bishubhatin haddii laakiin uu ku qaldamo oo si qalada uu gabadhii ugu galmoodo addoonta ahayd fa waladuhu minha wixii uu ka dhalaa xurun xor weeyi gabadh buu si qaldan ugu galmooday isagoo xaaskiisii mooday gabadhuna gabadh addoonay ahayd ilmay dhashay ilmahaasi xor weeyi maxaa yeelay ninkani dee ugumuu talagelin inuu gabadh in caruurtiisa la addoonsado ninku talagalay wuxuu moodayey gabadhani inay markaa ama addoontiisii tahay ama ay zawjadiisii xorta ahayd ay tahay buu mooday markaa ninku ku talagalay in ubadkiisa la adoonsado muu ahayn marka isagu wixii uu ka dhalaa xor buu noqonaya fawaladuhu minhaa xurun wixii ay markaa u dhashaa xor buu noqonaya wa calayhi qiimatuhu lisayid lakiin lacag buu ka bixinaya wa calayhi waxaa korkiisaa qiimatuhu lacagtiisa qiimihiisa lisayidi ayuu sayidkii siinaya sayidkii ba soo taagano adoontaydii baa dhashay buu leey wixii addoontaydu dhashana anigaa laha ama qaldan ama ha marka waxaan leenahay ilmihiina xor buu noqday adiguna sayido waa laguu qiimaynayaa ilmihii waa ilmihii markaa de markaa dhashay baa la qiimaynaya haddii maanta ka iibin lahay addoon ahaan lah maxaa la kala siisan lahaa baa laleeyahay dee waa kan waa isagaa tacab badani gelayaa wixii yaraaye markaa lagu qiimeeyo ayaa la siinaya wa in malakal amata addoontii haddii uu milkiyo almuallaqata ee la furay bacda daalika intaa kadib eeg nin baa wuxuu sameeyey addoon buu qabay caruur bay u dhashay wuu furay kadib wuu iibsadayba addoonta lafteedii iyadiibuu yeeshay caruurtii ay horey u dhashay hadda addoommay ahaayeena la soco iyadiibuu yeeshay umuwalad miyaa laga dhigaya la odhanaya ilan horey wax kuugu dhashay waa umuwalad miyaa la odhanayaabuu ka hadlaya wa in malaka hadduu dib ka hantiyo uu ka yeesho alamata almuallaqata addoontii uu hore u furay ee hore u qabay ee u dhashay bacda dalika intii ay wax dhashay kadib hadii uu markaa hantiyo lam tasir umma waladin ummu walad ugu noqon mayso bilwad'i fi nikaaxi galmadii markii uu markaa ay zawjada u ahayd dhacday ay ubadka ku dhashay um walad imika ugu noqon mayso waa inay imika uur dambe ay u qaadda si ay ummu walad u noqoto wasaarat waxay noqon umma waladin lahu umma walad bay ugu noqon bilwadci bishubhati haddii uu shubha ugu galmooday calaa axadi alqowleyni laba qowl mid ahaan markaynu qaadanno hadduu hore gabadhan ugu qaldamayuu si shubhaa ugu tegey kadibna ay uur u qaaday oo inagii in markii qaladkaasi dhacay baa ninkii sayidka ah wuxuu yidhi de kol qaladka intan leegi dhacay waxaa la doonaya inaad haddaba addoonta iga iibsato iga iibso gebigeedaba markaasuu adoontii ka iibsaday addoontii markaa maanta isagaa yeeshay addoontani hore waxay ugu qaaday uuroo ilmo weliba xorabay u dhashay markaa ma noqonaysaa umuwelad qolaa ka eegtay in ilmihii ay dhashay uu xor ahaayo markaasay tiri haa umuwelad bay noqonaysaa walow yaanay dibba intanuu soo iibsaday yaanay uur dambaba u qaadini laakiin qowlka kale ayaa rajaxan madhabka oo mar hadii isagoo aanu lahayn markii ay uurkan hore qaaday kaa umuwalad ku noqon wixii dambe ay qaado ayuunbay umuwalad ku noqonaysaa kitaabkiina halkaasuu inoogu dhammaaday bixamd illaahi wa towfiiqi ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan inuu inoo suuro geliyey in kitaabkii uu inoo dhammaado faalxamdu lilaahi awala waaakhira ilaahay jala jalaaluhu nicmooyinka uu bixiyo ayay ka mid tahay kolley sheekhii de kitaabkaa qoray cilmiga intaa lag inoo isaguna ducaayuu inaga mudan yahay ilaahay dembigiisa ha dhaafo kii waalidkii ha dhaafo ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay jala jalaaluhu jannaat lfirdows innaga iyo isagaba haisugu keenkeeno isaga iyo culammadii kale ummadda ee khayrka iyo wanaagga uga tegeyba ilaahay subxaanahu watacaala jannada ha dhaxal siiyo de idinkana waxaa markaa idinla gudboon inaad ku celcelisaan oo dadaashaan insha allahu tacaala